alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi wعlى alih wsaxbi aجmaciin allahuma anfacna bima calamtana wcalimna ma yanfacuna wzidna cilma qala اlimaamu abulmacaali aljuwayni raximah اllahu taعaalى imaam اlxarameyn fi kitaabihi alwaraqaat altacaarudu bayna aladila wuxuu ku saabsan yahay tacaarudka adiladu ay istacaaruddo waxaan ku soo jiray adiladii iyo dalaalada naska waxa uu ku tusaayo si axkaamta loogala soo baxo xukunka sharciga looga faa'iideysto adiladiina afar baa ugu waaweyn alkitaabu wالsunna wاlijmaac wاlqiyaas adilo kale oo mukhtalaf fiihana waa jiraan musanifka qaar ka sheegi doono sida istisxaabka iyo qowl الsaxaabi oo kale kuwo kalena waa jiraan masaalix اlmursala sharcu man qablana sad الdharaayic madhab ahli lmadiina adilada mukhtalaf fiiha la isku khilaafsan yahay bay ka midta waxaa ugu xoog badan waa labadan daliil ee waxyeynka ah alkitaabu wasunna wixii kale ayagaasay ka shidaal qaadanayaan oy ku tiirsan yihiin hadduu ijmaac noqdo iyo hadduu qiyaas noqdo iyo hadduu wax kale noqdoba adiladii marka manduuq ahaa ee naska ahaa daahirkeeda hadday istacaarudo qofka faqiiha ama mujtahidka ah qaabka oo la tacaamuli lahaa ee oo la dhaqmi lahaa baa lasbarayaa tacaarudka laga hadlaayana waa tacaarud fi nadari اlmujtahidi qofka mujtahidka ah aragtidiisa marka laga fiiriyo wey xaqiiqada iyo nafsul amarka ma aha maxaa yeelay adiladan laga hadlaayo waxay ka timid xagga alleh subxaanahu wa tacaala min ladun xakiimin khabiir allaha xakiimka ah ee shay walba meeshu ku habboonaa dejinayana warkiisa iskama hor imaado wax iskhilaafa ma aha walow kaana min cindi gayri اllaahi lawajaduu fiihi ikhtilaafan kahiira marka khilaaf xaqiiqo ah oo xag alle kaga yimid inuu khilaafkaa jiro ma laha ee waxaa weeyaan qofka mujtahidka ah ee baaxidka ah ee naadirka ah ee raba adilada iyadaa inuu axkaamtii ku ta'siiliyo asal looga dhigo deena uu kala soo baxo xukunkii sharcigahaa ah ama taxriim ama taxliil ila akhirihi ayaa waxaa iska qabanaya daliilku watay iyo daliil kale ood moodo daahirka inay iskhilaafayaan halkaasa waxaa ka soo baxaya marka khilaafka culummada dhexdooda ay iskhilaafayaan oo nin walbaba uu mid qabsanayo ku kalena uu mid kala qabsanayo markaas khilaafkooda waxaa ka dhashay axkaamtina in iskhilaftay oo kaa u yihahdo shaygaasi waa waajib kaana uu yidhaahdo maehe waa manduub kaa u yihahdo mubaax kaa uu yidhahdo waa muxaram maehe kaas waa makruuh kaa uu yidhahdo waa jaa kaa uu yidhahdo maehe xalaal ma aha khilaafka adilada daahirkeeda ayaa waxaas o dhan keenaya marka waxaa la rabaa in la fiiriyo adiladaas qaabkii loola tacaamuli lahaana la barto masaaligta la qaadi lahaa iyo qofka faqiihiha ama mujtahidka u qaadi lahaa ayaa la isbaraya masaaligta ayadaa ah waxaa weeyaan oo ugu horeeya maslaku ljamci wax la yihahdo bal in nusuustan ayada daahirkeedu iskhilaafsan yahay loo raadiyo in la jamcin karo in la jamciya waxaa ka dhalanaya macnaheeda in nas walbaba lagu camal fala ka dhalan ee mid mid walbana la dejiyo xaalad la dejiyo kana uu meeshaas ku shaqeeyo kaana meesha uu ku shaqeeyo taasaa owle ahoo aham ah lianna waxaa ka dhalanaya icmaal kila daliilayni wahuwa أwlىa min ihmaali bacdihaa bay dhahan alicmaalu awlىa min alhimaal labada deliil oo la camal siiyo oo nusuusta ayadeed lagu wada dhaqmo ayaa ka owleysan in adiladii iyo nusuustii qaarkood la ihmaaliyo la yihahdo waa mansuuq la yihahdo waa marjuux naskha naskha oo la dho naska maba shaqeynayaba xukunkiisaba waa laga tegayba ama marjuux intaad tirahdo ad aragti tira kan raajix midkaasna maarata marjuux weeyaan oo hadda laguma camal falayo ku kale uu yimaado u yihahdo bilcagsi uu isdaba mariyo maslaga labaad hadduu jamac suuroobi waayo waxaa la qaadanayaa maslak annaskh wa qiila tarjiix haddii garato taariikhdii say u kala horeeyeen labada nas mutaqadim iyo mutaakhir la garto taariikhdooda midka horeeyey ayaa waxaa laleeyahay waxaa ka dambeeyey mid kale oo nasakhay waa kaa saaka soo maray nasakha waxa uu yidhaahdo waa xukm daliil xukunkiisa uu yahay mutaqadim daliil mutaqadima xukunkiisa oo la rafciyo laguna rafciyo xukun daliil kale oo mutaakhira marka markaas naskha imaanaya lakin naskhu asal ma aha walidalika qofka hadduu yidhaahdo waa shaygan waa mansuukh haati daliil baa laleeyahy iddicaau naskhi qofka inuu naskh sheegto yihahdo waa la naskhay aayaddaas xadiidka maya waa mansukh aad waa laguu qabsani leanno asalka maaha waxaa loo leeyahay haatu daliil maxaad ku nasakday waxaad ubahanta inaad u baahata nas caddaynaayo in la nasakhay kuntu nahaytukum an ziyada nususta kusama raxday saag sooma kuntu nahaytukum fazuuruuha alana khafafa allahu cankum wacalima ana fiikum dacfa shaygii in nas uu ku dhawaaqo saxaabi baa ku hadlo kaana aakhiru amrayn min rasuulilah tarku wudu mamasati naar waa in la helo taariikhdii baa kala horeysay oo midna waa cahdu maki midna waa madani markaasaa la qaadanaya mutaahirkii baa la qaadan mutaqadimkiina mansuuq wey maslagaasi hadduu suuroobi waayo nusuustina ay madaxa iskula jirta daahirkooda waxaa la qaadanaya tarjiix waxaa le kana ka raajixsan kan warkaasna war iska hawo a ah ma noqon karee wax waxaa jirta la yihahdo almurajixaat waxyaalaha wax rajaxa way fara badan yihiin qaar baa xagga sanadka u noqda qaarna xagga matnigu u noqdaa anwaac fara badan iyo qeybo fara badan buu uqeybsamaa murajaxaadka waxa lagu ragan rajaxo marka kii raajixa oo adiladiisa loo helo inuu raajix yaa la qaadanaya <clears throat> way suuroobi weyda in la kala rajaxo taariikhna lama yaqaano jamacna suuroobi waay sooma aha atawaquf waa laga istaagaya qof kalaa ilaahay keeni karaa culimada oo wax kii hore uu fahmi waayey ilaahay udaahirin karaa waa dhici kartaa marka qof mutaqadim ahaa oo culimada kamid ahaa masale uu ka istaagay inuu qof kale ilahay u furo subxaana wa tacaala oo uu yidhah labada nas mid walba maxmalkaasa lagu xumbaari waaba la jamcin karaaba inuu soo is yidha jamac markaa imaanaya masaaligtaasaa la qaadan muxuu yahay maslaku ljamci ko naskh tarjiix atawaquf in laga istaago nusuus fara badan baa jirta oo daahirkooda tacaarud uu ka jiro <clears throat> maxaa kamid a ah? mathalan masu dakr qofka inuu xubintiisa taranka taabto waysada ma burinaysaa way burin ioma burinayso man masa dakarahu man masa dakarahu falyatawada qofkii dakarkiisa taabto ha weysaysto xadiidi busra binti safwan jaabir iyo abu hurairena way wariyeen <clears throat> iyo inamaa huwa budcatu ninka xadiid dalqa bin caliy alxanafi waa xubin adiga kaa mid ah, ka anfika wa lisaanika ah xubin xubnaada kamida weeyaan labadaas amadaas la galay see la yeeli marka qaar waxay dhaheen waxaa la qaadanayaa maslaku aljamci ko waxay dhaheen waxaa lakala qaad la qaadanayaa maslaku tarjiix ko waxay dhaheen waxaa la qaadanaya maslaku naski saddexdiiba way dhaheen qolada dhaheen maslaku jamci baa la qaadanaya waxay dhaheen ninkaasi nabiga alayh salaam su-aal buu weydiyey wuxuu yidhi ma ka weysaysanaynaa min masjid dakari fi salaat salaada anagoo ku jirna dakarka anaga haddaan taabano waysada ma ma naga buraysaa waxaa la ogyahay salaadii marka lagu jirana satra cawra shardi ah satra cawra ayaa shardi ah qofkii cawradiisi waa asturan tahay gacmihiisina waa furan yihiin dakarkiisana mara ku ku dadan inuu qofkaasoo salaad ku taabto maradiisi dakarkiisa ugu taabto macnaha waxaa weeyaan waa fawqa alxaayl asturkii korkiisu ka taabtay tanuu ka hadlaayey haddaan kor ka taabto wixii marada ay kor ka jirto hoos ka jir ma burinaysaa maya ma burinayso markaa way marka kaanfika laleeyahy kuwa waxay dhaheen ma ahe kaanfika cudwun min cadaaika waxa looleeya waxaa weeye xubnahaada markaad taabanayso wax ijtihaa miyaa jira oo dareemayso a ah, maya dakarkaada haddaad tiro taabato bilaa shahwa bilaa shahwa haddaad taabato markaas way marka lagu shabihi karo xubin xubnahaada kala kamida laakiin haddaad bishahwatin u taabato laysa kaanfika wa lisaanika oo kale ma xubnahaadoo kale ma ahee wax kalaa meesha ku jirto nawaaqid alwudu cabsi laga qabo inay madi iyo wax soo baxeen baa laga baqaya marka falyatawada baa soo gelaya calaa kuli xaal jamci bay hadda isku khilaafay qole waxay dhaheen ma ahe waa la kala tarjiixinaya oo waxay leeyihiin xadiidka dalq binu cali iyo xadiidka busra midna waa naafi midna waa muthbit midna wuxuu leeyahay ka weysaysto kun wuxuu leeyahay ka weysaysani ka weysaystada ziyaadatu cilmi ah in laga weyseysanayo an asl baraayahed asluku baraayahed halaga weyseysadaa soo dariday oo xukun ziyaadaa la timid ayadaa la qaadan waxaa kamid a ah waxyaalaha lagu kala rajaxay murajaxaadkaa ah, riwaayatu busr riwaayatu man tawad man masa dakara falyatawada akhar xagga riwaayada jaabir abu hurayra busr bintu safwan intaasaa wada warinaya baynamaa xadiidkaas kale dalq bnu cali alxanafi marka riwaayat alakhar riwaayada ruwaada badan ayaa laga hormarinaya riwaayat alaqal murajaxaadka kamid ah, wa lagu kala rajaxo ko waxay dhaheen maslaku naski baan qaadanaynaayo dalq binu caliyi hadalka markuu nabiga kulahaa masjidkaa la dhisayay madiinu markaa galay nabiga alay salaam awaluislaamki bay ahayd waxaa ujeedaa awalu hijradii hijradii awalkeedi bay ahayd xadiidkan laakiin halaga weysaysta sheegaayo abu hurera warinayo abu hurera gormo islaamay sanadka toddobaad hijrada soo maaha wahuwa aakhir asagaa dambeeya garanay taarikhda marka inay kala horeeyeen mutaqadimkii mutaakhir kala garanay naasikh mansukh kuna waa la nasakhay kuna waa naasikh wax nasakhay wey soo maarati hal xadiid baa waxaa iskugu imaan kara masaaligtoo dhan ba nin walba inuu odaantisa rito kulin yudli bidalwihi kan wuxuu waan jamcinaynaa mayga waan kuwa naasikh baa yaa loo kala qaadaya xadiidkii waxaa kamid a alwudu min laxmi libil alwudu min laxmi libil muxuu tacaarudo ka hor imaaday ya xadiidu jaabir radi allahu canhu kana aakhiru amrayni min rasuuli llahi sal slam tarku lwudu mima masat الnaar hilibka geelana dab baa lagu kariyey mima masat الnaar bu soo geli marka tarku lwudu lagama weyseysanayo iyo xadiid kala la sheegay waase muطlaq iyo muqayad qala waa tiri kaas waxaa laga hadlay masle caama tanna waa la khasisay ama muطlaq iyo muqayad weeyaan ayib qaar baa wuduga luqad u celiyey kuwa waa diideen waxay dhahan aslu lafdiga in lagu wado xaqiiqadiisa calaa kuli xaal waxyaalaha waxaa kamid taha tacaarudka ka dhacay waxaa kamid a ah xadiid abi hurayra laa cadwa walaa tiyarata walaa haama walaa safar xadiidka asaga wuxuu sheegaya laa cadwa cudur la isku tallaabin ma jirto wadaadka qufacaaya qufuciisa waxbaa ka cabsano ya hargab kugu ridi maaye wax hargab isqaadsiin la yihahdo ma jirto laa cadwa ku xadiidka muxuu ahaa fari min almajduumi kama tafiru min alasad laa tuuradu lmumridu bilmusix xoolo fayow iyo xoolo jiran isku dow iyo isku helo iyo isku saba lama geeyo halkaa iyada waxyaalaha waxay kamid tahay tacaarudka ka yimid qaar waa jabceer waxay biduuni qadarka ilahay meesha aadan soo gelinin tanaa la anfinaya wax walba biqadaai illahi waqadari buu ku dhici laakiin asbaab baa jirta asbaab asbaabta waxaa kamid a ah cudurrada laisku gudbin karo ka daacuunka markuu meel ka dilaaco uu faafayo intaasoo khalqibi wada mari la karantiili soo maarti marka waa jirta cudurrada laisku gudbiye laakiin qadarka ilahay aamin oo hadduu kugu dhaco haka cararin meel ka dhacayna haka cararin oo kala leeyahy iyo waxyaala jamc kalena way samey waxyaala kale ku jamceen waa jirtaa ayib maxaa kamid ah adilada istacaarudayso istiqbaalu alqibla bibawlin aw qaait soomeen waanay nabig alay sla la alqibla bibawlin walaa qaaitin soo xadiid meen hala kaadi iyo saxra midna hala qaabilina xadiid cabdullahi bn cumar wuxuu leeyahay raaytu rasul sal slam mustaqbila shaam mustadbir alkacba asagoo shaam usii jeedo kacbadan dhabarka u duway baa arkay yaqdi xaaja gudanaya qowlkiisana muxuu ahaa qiblada ha qaabilina bibawlin walaa qaaidin markaasay qore waxay dheheen waxaa lakala qaadaya hadduu meel dhismaa ku jira oo hadduu banaan joogaa lakala qaadi ko waxay dheheen istiqbaalka dhib ma istidbaarka dhib male istiqbaalkaa la diiday oo laga soo horjeeda ko waxay waaba la nasakhayba xadiidki jaabir bin cabdillahi nabiga intuuna dhimaanin sanad ka ka hor bisana yarka asagoo qaabilay halkaasaa laga kala aaday qowlka raajixa iyo sidii raajixa dee culamada sheegaysa lakin in mithaal ba hadda ka rabnaa hadda waxaan ka rabnaa mithaal adila mutacaarida iyo dariiqata almucaamala biha sida loola mucaamili lahaa masaaligta la qaadi maxay tahay bal isku day marka hore jamac marka labaad nasak haddii kale tarjiix maxaa sameyn marka u dambayso atawaaquf nabiga alayh isalaatu wasalaam wuxuu ku tukaday daakhila alkacba xadiidu bilaal bin rabax muxuu yihi abd ninkaas ibn cabaasna muxuu yihi kuma tukanin halkaa mar buuna galay kacbada nabiga sala allah alay wasalam gudahoodu ku tukaday kuma tukanin cabdullahi bin cabaas waxaa murjux weeyaan bale qolkaada waa laga raajixsan yahay ninkii la socday baa lagu ku adilamaada soconi nabiga caleyh isalaatu wasalaam naafi baa tahay kana muthbit weeyaan kan rag kalaa la socday adig keligaa baad sheegaysa hadalka ilaa akhirihi isla asaga ibn cabaas wuxuu yihi tazawaja nabiy sal slam maymunata wahuwa muxrim maymuna wuxuu guursaday nabig alay slam isagoo muxrima oo cumro ku jira maymunana waxay tihi nabiga wuxuu guursaday wa ana xalaal abu raafic baa ku raaca wuxuu yihi tasawaja wahuwa xalaal zayd nin la yidhaahdo oo asagana ay mahabreed ahaa ibn cabaas laftirkiisa mise yaziid buu ahaa yaziid wuxuu yihi tasawaja sal slam wahuwa xalaal see la yeli ibn cabaas waxaa la yihi wahmi baa kugu jira xadiid waa saxiix fi saxiix buu kusugan yahay laakiin keligaa tahay radia allahu calayk allah kaa raadi noqdee maymuunadii arinta iska leheed iyo ninkii qisada ka shaqeynayay ee nabiga alayh salaam iyo maymuun u kala dabqaadayey abu raafic nin kanu asagaba almahabreed tihiin inta marka laisku daro iyo adilo khaarij oo ka baxsan ah, ninka muxrimka inuu guursan laa yankix walaa yunkax walaa yaqdu adilada marka lagu daro nabiga alayh isalaatu wasalaam adigana waabad yareed xilligaasi ilmo yaroo yar baahe toban sana iyo ka yar baabad jirtay marka wakaa masaaligtay kamid ta adigu atacaarud marka markaa laga hadlayo suwaru tacaarudi halkan wuxuu ka gelaya musanifka suwaru tacaarud waxaa istacaaruday ma laba nas oo caam aha ma laba nas oo khaas aha ma nas caam iyo mid khaasa istacaaruday ma mid khaas caamu min wajhin khaasu min wajhin baa istacaaruday afartaas u qaybin doonaa idaa tacaarada nudqaani hadday istacaarudaan nudqaani laba nas nasaani baa loo jeeda nudqaanida falaa yaklu kama baxaysa arrintu ima an yakuuna caamayn inay yihiin laba caam ah naskan waa nas caama caam soo martay aw khaasayni laba nas oo khaasa aw masaaxaduha midkood caaman caam weeye walaakharu midka kalena khaasun khaasa weye walaakharu khaasan aw mase kulu waaxidin mid kasta oo minhumaa labada nas kamid a ah, caaman caam buu noqday kaana caaman min wejhin dhinac marka laga fiiriyo wa khaasan khaas weeyaan min wejhin marka dhinac kale laga fiiriyo waa meeqa suura sheekh ya arbac suwar wey afar suwar wey maxay yihiin an yakuunaa caamayni an yakuunaa khaasayn laba khaas an yakuna axaduhumaa caama walaakar khaasan an yakuna kulu waaxidu minhumaa caaman min wajhin khaas min wajhin ah, afartaas kama baxayo waxaa iskhilaafsan ee isticaarudaya daahirkooda see laba tacaamuli marka waa kan wuxuu ku yidhi fain kaanaa caamayni hadday labaduba caam yihiin wa amkana aljamcu in la jamciyana ay suuragal tahay baynahumaa labadaana see caamkaa jumica waa la jamcin intaha alkhilaaf kol haddii eh, jamc u yimid oo jamcu bayn anasrayn u yimid la jamciyey khalaas jamcu bayn anasrayn haduu yimid wain lam yumkin hadduuna suuroobin aljamcu in la jamciyo baynahumaa labadoodii dhexdooda yutawaqafu fiihima waa laga istaagi waa goor marka tawaquf u imaan lakin waxaan ku ogeyn tawaquf inuu imaado marxalat araabica sooma in kaana in lam yuclam ataariikh haddii taarikh la garan waayo oo kii horeeyey iyo kii dambeeyey lakala garan waayo fa culima taariikhu haddii taarikh la garto fa yunsaku waxaa la nasakhayaa almutaqadimu mid ka horeeyey bilmutaahiri naska dambeeya lagu nasakhi oo kii mutaqadimkaa kayru macmuul buu noqon ma camalfalayn wa markaa tarjiix buu ka tegay haddii imkaana aljamcu hadduu jamc suuroobi waayo annasku hadduu suuroobi maxaa nidhi atarjiix qaabka wax lagu rajaxan markaasa tawaquf imaan wa in kaanaa hadday yihiin khaasayni laba khaas ah sida labada caamka oola dhaqanta yaa labada khaaska oola dhaqmi maaa khaaseen maxaan ku samaynaynaa aljamcu in amkana hadduu suuroobo waa la jamcin hadduu suuroobay maxaa dali atarjii annasku ah, taarikhda dad garanayso waad garan weyda maxaad samaynaysaa atarjix waad kala rajixi waad kala rajixi weyda maxaad samayni atawaquf wakadalika in kaana khaasayn waa isku xugun marka laba nas oo caama ismucaaraday iyo laba khaas oo istacaaruday waa isku xugun isku masrag baan ujeedaa afartaa masrag baan qaadi afartaa wado wadada u horeysa way ka horeeyaan wain kaana axaduhumaa caaman hadduu midkood caam yahy walaakharu midka kalena khaasan khaas yahay see la yeeli midna waa caam midna waa khaas fa yukhasu midka caamkaa waxaa lagu khasisi bilkhaasi khaas sida mutlaq iyo muqayad xamlu lmutlaqi cala lmuqayad kana waxaa weeyaan xamlu lcaami cala alkhaas khaaskaa lagu khasisayaa leanna khaas takhsiisku waxaa weeye tamyiizu bacda afraad alcaam caamkaa afraaddiisa qaar kamida la khasisaya marka caam mukhasas baa la dhahay kan asagu waa la khasisi fi ma saqat الsamaau alcushru soocaan maaha wuxuu caarudo ka hor imaaday laysa fi ma duna khamsati awsuqin sadaqa see la yeelay marka caam iyo khaas wey markaas waxaa laleeyahay xamlu lcaami cala alkhaas bima saqat isamaauda caamka ah, waxaa lagu xumbaari khamsata awsuq hadday kuu soo baxdo markaas iska laga qaadi wain kaana kulu waaxidin minhumaa midkood mid walbaba caaman min wajhin dhinac buu caam ka yahy wa khaasan khaas buu min wajhin dhinac kale ka yahay see la yeeli fa yukhasu waxaa la khasisi cumuuma kuli waaxidin mid kasta caamkiisa oo minhumaa labada nas kamida bikhusuusi laakhari midka kale khaaskiisa lagu khasisi kana caam bu dhinac ka yahay janaax dhina dhinacna khaas bu ka yahay kana dhinac bu caam ka yahy dhinac bu khaas ka yahay kan caamkiisa kaa lagu khasisi kaa kalena caamkiisa kan kale khaaskiisa lagu khasisi laa salaata bacda subxi xataa tadluca shamsu walaa salaata bacda alcasri xataa tagrib shams soo maarti ida dakla axadukum اlmasjid falaa yajlis xataa yusaliya ragcatayn meesha maxaa dhacay caamun min wajhin wa khaasun min wajhin markaa tirahdo laa salaata maa maxay tahay meeshan macaam ba mse khaas laa salaata caam maxaa ku jira kayfkaana caaman say ku noqotay nakiratun fi siyaaqi nafyi salaad waa nakira laa baa ka hormartay tufiid lcumuum laa salaata wax salaada oo la tukan karo fardan aw sunatan sabab halaata yeel ahaanin bacda salaati subxi salada suba gadaasheeda wax salaada la tukan karo male waa caam soo ma aragti marka laa salaata markii la fiiriyo xagga salaada waa caam xagga waktiga markii la fiiriyana waa khaas bacda subxi baa la yidhi laa salaata waxaan salaada o dhan la tukan karin goorma khaas ahaan waktiga cas salaada subax la tukada kadib marka caamun xagga salaada khaasun xagga waktiga soo maarti caamun min wajhin wa khaasun min wajhin laa salaata marki la salaadaan waa caam bacda subxi markii layihina waktiga subaxa keli ayaa laga hadlaya oo khaas ah adoo saa haysta waxaa timid ida xadii abi qataada ida dakhala axadukum masjid falaa yajid xata yusalli rakcatayn idaa soo maartid aadaata shardi soo maha markaa cumuumkay kamid tahay ida dakhala axadukum lmasjida hadduu masaajid xadkiis soo galo wakti kastaba usoo galaba falaa yusac fadhiistan xataa yusaliya ragcatayn laba ragcad ilah ka tukado soo maarti marka waxaa weeyaan waa caamun fi lwaqti khaasun fi salaat idaa dakala wati alla waktigu soo galo wey caamun fi lwaqti khaasun bisalaati wahuwa ragcatayn taxiyatulmasjid baa laga hadlaya salaada laleeyahay tuka waa maxay tahay ya taxiyatulmasjid falyusali ragcatayn taxiyatulmasjid marka waa caamun min wajhin xagga waktiga khaasu min wajhin xagga salaada la tukada laba ragcadood taxiyatu masjida loo jeedaa marka mid kan caamkiisa iyo kan caamkiisa iska hor imaaday khaaskiisa khaaskiisa ka hor imaada maa marka maxaa la sameyn meesha way marka meeshu ka hadlaayo waxaa imaatay marka cumuumka laa salaata waxaa galay naqsi baa galay waxaa galay in wax laga soo gooyo waxaa galay intaas oo shaya inuu maaragtay laga laga soo istitinoodo ma dhici karto inay siday taa lagu xumbaaro laa salaatadaas maxaa yeelay man nasiya salaatan man naama can salaatan u nasiyaha idaa dakaraha bacda salaati subxi baad indaha kala qaado soo doorto kasoo booday salaad marki la tukada kadib maxaa sameyn inaad qadaysa laga raba nisyaan baa kugu dhacay xilligaasaad xasuusatay inaad tukato waa qasab waad tukan karta aqimi salaata lidikri sooma salaad jamaacaad tukatay markaasaad masaajid lagu tukanaya utimid labadii nin ee nabiga masjidkiif ku tukanaya alayh salaatu wasalaam u timi salaada subax sagoo ku jiray imaadeen halkaas iska fadhiisteen markii salaadii laga baxay buu nabigu wuxuu yihi igu yeero labadaa nin ayagoo cabsanayo le maxaa dhacay ayuu nabigu u yimid alayh salaatu wasalaam wuxuu yidhi nabiga alayh salaatu wasalaam maxaa noola tukan weydeen yaa rasuula sallayna fi rixaalina bay dhehen teendadaanada mina yaan kusoo tukanay markaasuu nabiga alayh salaatu wasalaam ha yeelina markaa gurihina kusoo tukataan jamaca haddaa artaan tukanay masaajid lagu tukanay la tukada fa inama hiya lakum naafila sunna inay noqone soo maarti salaadda subax kadib bayna ahayd salaadda subax kadib marka la tukana waa arta oo la ogol yahay inaad soo celiso salaad kale oo sunno tukato salaadii mxuu ahaa ragcatay lwudu bilaal radia allahu canhu markii la weydiiyey muxuu yidhi war jannada unbaad sii hor socotaa shaqa dhawa maqlay maxaad samaysaa xilli kasta oo weysaysto laba ragcadood baa tukaaabiya soo maarti xilli kasta ama ha aata uqaadiman iyo calima eyrki laba racdood bu tukanay marka laa salaatadaasi intaas oo adilaa ayaa laga yaa laga soo gooyey intaas shishe ba laga soo gooyey ogaanay marka laa salaatadaas inaan cumuumkeeda lagu wadi karin laabad in la khasiso wey waxaa lagu khasisayaa tana kamida idaa dakala axadakum masjid falyusali rakcatayn a marka salaada marka laa salaata laleeyahy waa salaad aan sabab lahayn mutlaq ah ama salaada sababta leh ayado waxaa weeyaan waa waa la tukan karaa cumuumkeedana taksiis baa galay oo ku dhacay baynamaa idaa dakhala axadakum masjid falyusalidaas cumuumkaa waktiga la gelaayo wax laga soreeya ma jirto mar naba markaad gelayso xataa nabiga ala sl sl khudbaynayo suleyk alkhadafaari baa soo galay wuu fadhiistay markaasu wuxuu yihi sallayt qaala la qom fasali salli ragcatayn watajawis bu nabig alay slam tukada soo gaabi wixii khaiibkii la yidhaha hadlin qofkii hadlaa salaad hadalkiisa khudbada oo socota waa faqad lagaa waxoo la yidhi ayaa haddana maca dalika ragcatay taxiyat lmasjid ayuu nabiga alay slam amar bixiyey sma marka waxaa galay laa salaata ma gelin taxiyatulmasjid hala tukadaad saas darteed haddii laakiin ay suuroobi weydo cumuumka kaas kaasa lagu khasisi kana cumumkaas kaasa lagu khasisi waa la isku garabacay marka garabac baa dhacay marka qaala almusanifu raximah llah alijmac ijmacii buu kusaabsan yahay ijmaaca waa daliilka saddexaad adilada sharciga kamida alkitaabu wasunna wاlijmac wa ama marka ijmac luqadiisa waxa wey alcazm wاlitifaq labadaba la alcazmu wاlitifaq isilaaxana waxaa weeye itifaaqu culamaء اlcasri calى xukmi اxaaditha culamada xilligaa wada joogta oo xaaditha xukunkeed ku heshiisa qaarkood way dheereeyaan waxay dhahaan itifaaqu mujtahidiin umati muxamed sala allah alيh wasalam bacda wafaati rasuli lah sal slam calaa xukmin sharciyin a ummadda nabi maxamed alay slam culamadeeda oo nabiga kadaashiisa itifaaqda xukun sharciya marka culimada la yidhi maxaa baxay caamada iyo muqalidiinta baxay ijtimaacooda ictibaar ma leh mujtahidiin baa shardi ah markii la yidhi itifaaqna waxaa baxay khilaaf inuuna meesha jirin hal qof hadduu khilaafo oo khilaafkiisa muctabar yahay inta kale hadday kulanto heshiiso kaas hadduu khilaafo ijmac laguma magacaabi karo qowluljamhuur waa la dhihi karaa lakin ijmac laguma magacaabi karo itifaaq lannahu ijmac wuxuu kasoo horjeeda mar walbaba khilaaf bacd الnabiy salى اlه alيه waslm markii la yirina wixii nabiga waktigiisi dhacay shuuradii u saxaabada la shuuran jiray iyo wixii saxaabada iyo nabiga alay salam ay ku heshiiyeen ijmac laguma magacaabo si kasta saxaabada ay shuurada iyo ijmac kudhex jirka iyo arrimaha ay wax ka ogaayeen arrinta ayadaa waxaa lagu magacaabay xadiid rasuul xadiid nabi nabigaa loo tiirin sala allah alay wasalam ilami maayo ijmac saxaaba maca rasuulilah bay ijmac la galeen lama dhacayo nabiga alay salam itibaac saxaabada waxaa la inay ku daydaan bacd rasul calaa xukmi xaadihatin xukmin sharciyi marka la yidhina waxyaalaha kale ee lagu heshiiyo ijmaaca ku saabsan adduunyada ama ku saabsan waxaan fiqiga iyo sharciga aan ahayn nuxaada oo ijmaacda masle ku ijmaacda inuu faacil marfuuc yahay bay ijmac ku gaareen ma ijmac baa ladhihi ijmac maaha laa yuctabar ijmaacooda lama ictibaarayo waxa laga hadlaayana ma aha ayib marka waa masale xukun sharci ah oo taxriim iyo taxliil iyo axkaam sharciya takliifiya soo maray waa inay ka ratimayso taasaa la rabaa wa ama alijmaacu ijmaacu fa huwa ijmac itifaaqi culamaai alcasri casrigaa xilligaa wada joogta culamadooda inay heshiiyaan ba la yihahda calaa xukmi alxaadithati masale soo dariday oon daliil cad markaa loo haynin xukunkeeda inay isku waafaqaan o dhahaan masaladan soo maaratan ahaa ajmacnaa inay sidaa xukunkeedu yahay waa xalaal ama waa xaaraan ah, marka waxay leeyihin culamada ibnu taymiya raximah llah eyrkii ijmac kasta lahu mustaniduhu min adaliil lahu mustanidu min adaliil ijmac walbaba wuxuu leeyahay meeluu ku tiirsado oo daliil sharci ah ama aayad ama xadiid basal ku haya calimahu man calima wajahila man jahila qofkii garana waa garan qofkii garan waayana waa garan waayaya ilama dhici karta waxaan diin ku salaysnayn intay dad ku heshiiyaan ay dhahaan aan ku heshiino hawe iyo waxay noqonaysaa itibaacu lhawa bay noqonaysaa marka ijmacu wuxuu salka ku hayaa qur'aanka iyo sunada isal ku hayaa qowlkiisana waa xujo ah. wanacni waxaan oola jeednaa bu le musanif bilculamaa alfuqahaa soo maarti fuqahadaan ujeednaa hadday culamada kale ama culamaada luqada ama culamaa kada ay wax ku heshiiyaan ijmac maaha wanacni bilxaaditha markaan leenaha xaaditha waxaan ka wadnaa alxaaditha sharciya masale soo dariday oo sharci ah oo naazila ah fiqi naazila waxaa la yihahdo soo dhacday bitcon baa soo dhacday see la yeeli bitcon ma maqasheen culamada hadda waxay ka hadlayaan qaabkan oo dhaqaalaha lagu helaayay faraha badan ee telefoonka un lacagta soo gelayso ya culamadi waa u kulantay mujtahidiintii markaasay qaraar ka gaadheen ijmaac hadda ma jiraa dad kulmi kara ma jiraa baa laisku hayaa ibnu taymiya raximahullah xilligiisa wuxuu leeyahay ijmaaca waqtigii saxaabada nabiga caleyh isalaatu wasalaam mumkin buu ahaa suuragal ilaa hadda waktigan waa casiir buu leeyahay xilligiisi lakala dhaqaaq mujtahid baa wuxuu iska joogaa ardu sijistan buu jira iyo naysaabuur kuna ardu shaam buu jiraa kuwa ardu lciraaq buu jiraa kuwa arduxijaaz buu jiraa yaa isku keeni inta waxay ku kulantay ijmac ma noqon karo majaamicda hadda laga kulmaayo ee fataawada culummada iyo dowladaha qaar ay leeyihiinna ijmac laguma macaabi karo laga yaabaa mid mujtahid ah oo khilaafsan inuu jiro haddii laakiin warkii uu gaaro oo uu ka hadli waayo oo giddi warkii wada gaaraan wax khilaafan ay muujin waayaan masaladaas laga hadlayo khilaaf sukuutiga soo socda wey laga hadlaa laakiin haddii ay ama ku mucaaradaan ama warkiiba una gaarin kaas de lama dhihi karo wuxuu leeya wanacni biadiati alxaadiis sharciya wa ijmaacu hadihi اlumma ummadda nabi maxamed sal slam ijmaacooda culammadooda loo wadaaye xujatun xujo wey duuna gayrihaa ummaddan keyrkeedsa ka soke waxa ay yahuudda iyo nasaarada iyo ku ijmaaceen laa ictibaara lahu wax ictibaar leya ma jirto ah, lanna warkooda war macsuuma ma aha ama ummaddan culammadooda waxay ku ijmaacaan waa xuja liqowlihi sala la alay slam u daliila laa tajtamicu ummatii calaa dalaala ummadaydu baadi kuma kulanto xadiid abu daawuud iyo tirmidi iyo keyrki ay soo saaraan oo duruqdiisao dhan maqaal baa ku jirta laakiin markii laisku ar aruuriyo ayuu darajadiisa kor u kacayaa maqbuul buu noqon karaa laa tajtamicu ummatii calaa dalaala aayaddii baaba dee ka xoog badanba waxaasoo dhanba waman yushaaqiq arasuul min bacdi ma tabayana lahu lhuda wayatabic gayra sabiili muminiin nuwalih ma tawala wayatabic gayra sabili muminiin muminiinta iyo ijmaacooda keyrka wadadooda wadaahay qofka ka qaada ayaa waxaa leey ninkaas waa dambiile maxaa laga fahmay marka wadada sabiilmuminiin hadda kudhex jirto ijmaacooda inuu xujaya inuu xujaya ayaa laga qaatay iyo saxaabada nabiga aleyh isalaatu wasalaam taskiyadii ilahay taskiyeyey radia allahu canhum kuntum e, kadalika jacalnaaka ummata wasada khiyaaran cadla marka qofka khiyaarta ee cadaaladda ah warkiisa waa maqbuul washarcu sharciguna warada waa soo arooray bicismati lumma ummadan inay macsuum tahay jumlatan ummadda markii laisku aruuriyo jumlahaan waa macsuum fardi fardi lama dhigi karo hebel waa macsuum lama dhigi karo waxaan nabi ahayn laakiin markii laisku aruuriyo dhammaantood khalad iskuma raacaan khalad iskuma raacaanoo guud ahaan macsuumiin wey khada inay isku raacaan baa laga ilaaliyey walow fardi fardi iyo qof qofba yaa la dhihin waa macsuume nusuustaa sheegnay baan u daliila masaail min aijma masaail ijmac min masaa'il ijmac waxaa kamida ah walijmaacu xuja ijmaacu waa xujo waa xujo macnaheeda waxaa weeyaan waa la tadbiiqin oo waa lagu dhaqmi waa lagu camal falaya ah. cala alcasri thani casrigii labaad ayuuna xujo ku yahay qoladii ijmaaca gaadhay ee culamadaha ee itifaaqa iyo heshiiska masaladaa ku gaadhay ee qarirtay ee sugtay ayagu warkooda halkaa iska dhig wayba ijmaaceeno way itifaaqeene qolada ka dambaysa markaaba waa inay qaataan oy daliishadaan qoladii ka horeysa ijmaacoodii inay masalada khilaafi weeye dhahaan oy muran geliyaa lama ogolo saxaabada baa ijmaca soo maaha taabiciin waxay ku khasban yihiin inay masalada qaataan xujanimana qaataan xujaystaan oy daliishadaan saxaabada qolkoodi taabiciin baa ijmaca gaari soo maha taabicu taabiciin waxay ku khasban yihiin inay xujaystaan wixii qolada ka horreysay ay ku heshiiyeen casrigii hore heshiiska uu gaaray itifaaqoodii kuwa ka dambeeya xuju ku noqon macnaha waa saas kuwa ka dambeya xuju ku noqonaya lama ogola inay qowl ay keenaan iyo khilaaf ay keenan waxaa dhan la diiday iska laaf waxaas khilaaf jiray mathalan bayna asaxaaba way iskhilaafeen masle isku khilaafeen calaa qowleyn ay isku khilaafeen ixdaathu qowlin thalith ma banaana in qowl saddexaad aad soo darisiiso oo tirada qowlkaa qowlkaas hadda ka hor isku khilaafay qowl saddexaad baa jira inaad tira ma banaana maxaa yeelay inay intay fiiriyeen masaladan khilaafkooda uu laba qowl ku soo aruuray waa ijmaac waxaa ijmaaca masaladan laba qowl ka badan inaan lahayn kharqul ijmac bay noqon inaad ijmaacii aad dilaacisay oo dumisay haddaad khilaaf saddexaad la imaato ijmac baad ka hor timid waxaa min baabi owlaa oo kasii horeeya wixii ay ku ijmaaceen oo khilaafa dhexdooda una imaanin in maaragtay la qaato xujo u yahay baa kasii horeysa walijmacu xujatun xujo wey cala alcasri thaani casrigii labaad buu xujo ku yahay wa fii ayi casrin kaana casriguu ahaadana xuju ku yahay kii horeeybu qoladii heshiisay kuwii kuxigay waa ijmac ilaa waqtigan aan joogno saxaabadii waxay ku hesheen waxaan ajmac asaxaaba hadda ijmacu saxaba aan leenahay innaga saxabada meeqa noo noo dawna noo dhexaysay intaasoo jiil baa noo dhexaysay ijmacu saxaaba baan leenahay walaa yushtaradu lama shardiyo inqiraab اlcasri casrigii inuu inuu dhammaado cala saxiixi sida qowlka saxiixa ah masalo kala golay musanafka oo ay culamada isku khilaafsan yihiin oo jamhuurta iyo bacd alaima shaafici baa loo nisbeeyey aqwaashiisa qaar kamid a axmed riwaayadiisa bacd alculamaa inqiraad alcasri baa shardi ah iyo mehe shardi maaha jamhuurtaasay qabaan inqiraad alcasri maxaa laga wadaa yacni markii qoladan ay ijmaacaan oo masaladan ayadaa isku waafaqaan a'imadii iyo mujtahidiintii itifaaqa uu dhex maray ee masalada ku heshiisay heshiiskoodaas goormuu dhaqan gelaya oo ijmaac noqon ma ayaga oo nool buu qowlkii ay ku heshiyeen ijmaac noqon oo lagu dhaqmi oo wax ka sii nool mise markay intay dhammaadaan oy tagaan kadib intayda intooda ijmaaca gaadhay ee heshiisay intay dhammaadaan wax ayaga kamidoo dib usoo laabtay oo khilaaf keenana la waayey ijmaacii uu sidaa ku dhammaado iyagoo heshiis heshiisi ay ku dhintaan markaasuu ijmaacu saariya mafcuul noqon oo shaqayn soo marti qola waxay leeyihiin inqiraadu casri baa shardi ah maxaa yeele waxaa dhalan kara oo suuragal ah qoladii hadda ijmaaca gaadhay mid kamida inuu boodo oo yidhahdo a ah, warba sidaan moodaay maahe masaladan khilaaf baa ka jira a ah, war kalaa soo baxay inuu ku dhaho yaa dhici karta ayagoo ningaxan oo xidxan oo waxba aan ka kufurayn oo sidii isgu waafaqsan oo khilaaf ka imaanayn waa inay tagaan markay tagaan baa haa la dhihi masladii siday ku heshiiyen wax ka imaaday male soo maaha hadduu ijmac noqon qolaa sidaa qabta soo ma arti warkaa asaga a ah, war jira maaha buu leeyahay musanifka lamana shardiyo qowlka saxiixana ma aha waa qowl marjuuxa ah. wuxuu leeyahay iyagoo e, nool baa ijmaacooda la qaadan markaaba khilaafna ma imaan kar ayagana khilaaf lama imaan karaan <clears throat> qof ka dambeeya gaashooda imaadana khilaaf lama imaan karo walaa yushtaradu inqiraadulcasri casrka inuu tago cala saxiix si saxiix casrigii uu heshiiyey inuu dhammaado shardi ma aha azule ah. fain qulnaa haddaan idhaahno marka wuxuu keenay khilaafkaas haddii aan warkaasi raacno amarada ka dha amarat alkhilaf waa la yihahdo maxaa ka dhalanaya hadii aan idhahno inqiraad lcasri baa shardi ah waxaa ka dhalan buu leey fain qulnaa haddaan idhaahno inqiraadulcasri cashrigii heshiiyey ee itifaaqa iyo ijmaca gaaray waa inuu dhammaado haddaan dhahno shardun shardi wey haddaan dhahno waxaa ka waxaa la ictibaarini qowli man wulida qofkii la dhalay hadalkiisa fii xayaatihi mujtahidiintii heshiisay noloshooda kii dhashay oo watafaqaha fahmay diinti oo wasaara noqday min ijtihaadi noqday qowlkiisi baa la ictibaari haddaan idhaahno inqiraad baa shardi ah waaa inqiraad baa shardi ah waxaa laga cararaya waxaa weeyaan amru khilaafka iyagoo on khilaaf imaadaan intay nool yihiin ijmaaci ma guntamin ba ka dhamanta intay nool yihiin ijmac ma guntamin haddaan sidaana waxaa dhalani culummadii itifaaqa gaadhay ee soo saartay cadayntan iyo ijmaacan oon weli dhimann nonool midba mid ay dhaleen baa soo baa mid baa soo baxaya dhalanaya waktigoodii ayagoo nool buu caalim noqon ijtihaadkii iyo aalaatl ijtihaadkii iyo shuruudda ijtihaadka dhan buu dhamaystiran mujtahid buu noqday marka ayaga oo kale ah markaasu wuxuu le masladaas ku khilaafteen welina mayna dhamaan markaad dhamaataan bay dhaqan geli laheede intayna dhaqan gelin waa inuu khilaafay khilaaf baa soo baxay kor hadduu khilaaf soo baxayna ijmaac ma jiro kii oo haddana nool ayaa kuwa kale gadaal ka imaan adara khilaaf kale ilan dadku hal ma dhamaadaan dadku hal ma dhimaadaan culimada waaweynada joogtaa mid kale kasoo hasbixi oo caalim oo mujtahida ku kalaa kasii hasbixi tanaa ka dhalanaysa marka waxaa imaan dowr tasalsul ijmacba in la waayaa dhalanba ijmacba in la waayaa dhalan waa hamarada koobaad ee khilaafka waxyaalaha loo diidan yahy waxay fa in qulna inqiraadu اlcasri shardun haddaan dhahno yuctabar waxaa la ictibaaraya qowlu man wulida qofkii la dhalo fii xayaatihim kuwa mujtahidiinta xayaatadooda waqtiga noolaayeen oo watafaqah diinta fahmeen wasaara min ajtahaad noqday qowlkiisa iyo khilaafkiisa laictibaari isaga laftirkiisa ijmac ah hadda hadday kamid ma ahayn la heshiinayey ma ku jirtaa leebisa kuma jirta waa khilaafsan tahay waa in la ictibaaro walahum waxaa kaloo ka dhalanaya hamarada labaada oo khilaafka ka dhalan an yarjicuu inay ka laabtaan can dalika alxukm xukunka inay ka laabtaan marka la leeya inqiraadu alcasri waa shardi macnaheeda waxaa weeye ayaga laftirkooda ka laaban kara waxay ku ijmaaceen ba ka dhalan karta taana iyaduna waxa weeyaan war aan sax ahayn kol hadduu ijmaac imaado khilaaf maba imaan karo a ah, laakiin markaad tiri inay dhammaadaan baan sugaynaa ayaga laftirkooda waa inay ka noqon karaan oo ay masale dib uga soo laaban karaan wahada hayr waari taana ma sax maaha walahum an yarjicuu can dalika alxukm inay ka laabtaan baa ka dhalan labadaa thamaro oo labadaba khalada ayaa ka dhartimaysa khilaafkaas khilafka khilaaf thamarala wey midle walijmaacu masale kaluu galay marka walijmaacu ijmaacu yasixu waa asaxaya biqowlihi mujtahidiinta qowlkoodu ku asixi wa bificlihim ficilkoodu ku asixi wa biqowlilbacdi qolo hadalkood buu ku asixi wa ficlilbacdi bar qaar ficilkoodu ku asixi wa intishaari dalika arrinkaa inuu faafo oo wasukuutilbaaqiina can ay ka aamusaan laba masalo ka hadlaya masalada koowaad waxaa weeyaan ijmaacu qawlina waa noqda ficlina waa noqda waxbaa la sameeyey oo ficil baa lagu ijmaacay qowl baa lagu ijmaacay ijmaacu qowlna waa noqon karaa ficilna waa noqon karaa taa waa midda koobaad masalada labaad waa masalo la yidhaahdo alijmac asukuuti ijmaaca sukuutiga ah qolaa wax samaysay kuwii kalena waa ka aamuseen qolaa wax ku hadashay oo fatwootay culamaau mujtahidiina intii kalena waa ka aamustay aamuskaasi ma sida hadalkii oo kale oo ijmac baa lagu xumbaari mise laguma xumbaarayo masale khilaafi ilaa saddex qowl ayay culimada geliyaan qaarkood waxay dhaheen khilaafka eh, muxuu ahaa ijmaaca sukuutiga ah waa ijmaac waxay leeyihiin waxaa la dejinayaa tanziilu sukuut manzilat nudqi aamuskaas waxaa la dejin manzilatu qof hadlay oo kale iyo lamid waa goorma waa haddii ka mid kuwa hadlay mooyaan kuwa kale warka uu gaaray waa goorma haddana waa haddii ay ka jawaabi kareen oo wax cabsia iyo wax duquuda iyo waxay ka baqayeen midna aysan jirin iyagoo jawaabi kara oo hadli kara ay iska aamuseen sukuutka asagaa ridaa iyo muwaafaqa ayuu keenaya qole waxay dhaheen maye ijmacna ijmac ma aha lakin waa xuja lanna kul xujo o dhan ijmacba xujo o dhan ijmac maaha ninka muqalidka markuu qof muftia ah uu bislo weydiiyo uu ka qaato xujay xujay noqon qowlkaasi mujtahidka ama muftiga hadalkiisa xujo wey laakin maaha ijmac marka waxay leeyihin waa xuja waa la xujaysan karaa laakin ijmac darajadiisa ma gaarsiisna saasay leeyihin oo muwaafaqata sukuut inay aamuseen aamuskaas muwaafaqadaa oga dhow inay khilaafsan yihiin inay waafaqsan yihin baa ka dhow inay khilaafsan yihiin saa darteed waa xujo ma dhahayna maaratay ilaa ijmac buu gaarsiisan yahay qolada saddexaad waxay leeyihin laysa bixuja walaa biijmac xujana ma aha annaga waxaan rabnaa itifaaq mujtahidihi ummati nabiy sal ly slam a ah, khilaaf waynu dhacin dhammaana ay heshiiyaan xujana marka ma aha wax la xujaysan meji ma jiro xuja un qawlullah wa qawlu rasuulun baa xuja iyo ijmac ijmacna lama hayo xujo ma aha ijmacna warkiis maba yaalo hade masaladan laguma ijmacsana wsaakitu laa yunsabu ilaa qowl bay dheheen wsaakitu qaacido soo maaheen asaakitu laa yunsab ilaa qowl qof aamusay hadal loo nisbeyn mahayo aniga waa aamusay aamuskaada waxaan ka qaadanaya inaad waafaqsan tahay lagama qaadan karay dheheen halkaasay ka boodeen masalada khilaafkaasa dhex taagan waxaase xoog badan inuu maaratay uu xujo yahay ijmac yahay baa xoog badan qaarkood waa tatafsiilinayaan oo oy kala qadqadayaan naam qowlu saxaabiy saxaabiga qowlkiisa kusaabsan yihi qowlu saxaabi wuxuu kamid yahay adilada mutafaqan mise mukhtalifka ya mukhtalifka adilada laisku khilafsan yahay buu kamid yahay qowlu saxaabi dayib masaaisha ijtihaadiga horta qowlu saxabi marka laga hadlaayo warkiisa lagu doodayo waa masaaisha ijtihaadiga markuu ka hadlo laakiin masalaha aan ra'yi iyo ijtihaad aan shaqo ku lahayn saxaabigan aakharu ka hadlaya naar iyo jannu ka hadlaya kabaa'ir buu ka hadlaya lacanad iyo qodob qofka ku dhacaysu ka hadlaya nacam wuxuu yihi ama hada faqad casa abalqasim buu yihi ama hada abu hurayra markii la aadaama kadib qofkii baxad muxuu ku yiri ama hada faqad casa abalqasim man saama alyawm aladi yushaku fiihi faqad casa abalqasim camaar bin yaasir faqad casa soo mart cisyaan taxriim nacam lacana qadab naar janna waxaan ijtihaad ka suroobi karin laa majaala lilijtihaad hadduu ka hadlo warkaasi xukm rafci buu lehy wuxuu leeyahy xukm arafci buu leeyahy kunaa nafcalu fi cahdi rasuuli illah iyo nu'maru iyo waxyaalahaas ku hadlay qowl wuxuu ka dhigan yahay marfuuc ka xukman buu noqonaya marka ho kow waa inu marka qowl saxaabi masale lagu mamaayo qowlka waa qowl ijtihaadiya laba laa nasa fiiha wax nasahna ma leh masale nas iyo daliil hadday leedahay dee naska la qaadanaya qowl saxaabiga lama qaadanayo dhaskaa la qaadan saddex anlaa yukhaalifa fiihi saxaabiyun aakhara anlaa yukhaalifa fiihi saxaabiyan aakhara saxaabi kale waa inu ku khilaafin hadduu saxaabiga saxaabi kala khilaafo de khilaafka kaa iyo midka khilaafkiisa waxba ma kala ah midkaasi warkiisa midka kale xujo kuma aha marka marka laleeyahay qowl saxaabi laga hadlayo horta ijtihaa masaaisha ijtihaadda waa inay tahay qoladaa qabta laa nasa fiiha walam yukhaalif fiha saxabiun akhar wa qowl waaxidi min asaxaaba qof keligii oo saxaabada kamida qowlkiisa laysa bixujatin xuja maaha calaa hayrihi gayrkii xujo kuma aha cala alqowli ljadiidi qowlka jadiidka ee shaafici raximah wa fi lqowli lqadiimi madhabka qadiimka ee shaaficise xujatu xujo wey waa masale khilaafiya culima isku haysto jamhuurtooda waxay qabaan inay xujo tahy qowl saxaabi waa xuja jamhuur alculamaa ayaa qabta laysa bixuja wa shaafici fi ljadiid raximah llahu tacaala axmed fi riwaaya ghazaali iyo aamidi ibnu xaajib iyo kuwaasa waxay qabaan qowlu saxaabi laysa bixuja lakiin jamhuurta waxay qabaan qowlu saxaabi inu maxaa yeelay saxaabada nabiga calayh salaam tanziilka iyo shareecada soo degideeda iyo xaadireen waxay fahmeen qur-aanka iyo sunnada iyo muraadkooday garteen waxay garteen maqaasida shareecada iyo waxa ilaahi subxaanahu watacaala uu ka doonayo markaa dadka ayaga ah warkooda waxa ay ku hadlaan meel unbay salka u saarayan meel unbay ku wadaan ah, wax ay soo wax ka soosoo gaareen oo xugun iyo daliilan unbuu salka ku hayaa qaarkood waxay leeyihiin saxaabada o dhan meehe khulafaa raashidiin raashidiinta afarta khulafaa rashidinta layihahdo ayaa xujo ah calaykum bisunatii bay deliishadeen kuwa waxay niman abubakr iyo cumar ah, ah, abubakr iyo cumar yaa si gaara ah loo sheegay alaykum eh, muxuu ahaa ihtaduu biladayni min bacdi ayay deliishanayaan alakhbaar akhbaarta u imow akhbaar waxaan ka soo hadalay adiladii aan ku jiray adiladii sharciga qur'aankii iyo sunadii baa ugu xoog badnaa qur'aanka asaga dee kaagama baahna inaad ihbaatiso saxnimadiisa inaad ihbaatiso ma baahna waaba qur'aan kalaamka ilahi mutawaatir oo qadciya ah wey wuxuun kaaga baahnaa un inaad fahamto dalaalatu nasi cala alxukm naska xukunka wuxuu ka tusaayo uma laga rabin dalaalada bis ma ka soo qaadan amarkiisi iyo caamkiisi khaaskiisa laakiin sunada markaan ka hadleyno ma suganta horta waa inaan ogaano naya ma ka suganta laba dalaalada muxuu tusaaya labadaas laga fiiriya marka khabarku waa axaadiista waana daliilka labaad tartiibka marka laga hadlay qur'anka horey sunada ku xigta wa ama akhbaaru akhbaartu falkhabaru akhbaar ila waa jamcu khabare khabar maxaa la dhahaa maa yadkuluhu sidqu walkadibu baa la yihahdaa wax run iyo been labadaba ay gasho yaxtamil iska suuragal ah hebel baa imaaday baa tiri inay run tahayna waa dhici karta inuun run ahayn waa dhici karta lakin waxay raaciyaan lidaatihi marka khabarka daatadiisa laga hadlaayo ayaa khabarka waxaa weeyaan runna waa ka suuroobi kartaa daat lmukhbir bihi marka laga hadlaayo run iyo been labadaba ka suuragal wey wa ilaa waxaa jirta khabar an laa yaxtamilu alkadib khabar aan been ka suuroobi karin baa jirta wa huwa kalaam اllah waxaa jirta khabar laa yaxtamilu min sidq run aan ka suuroobi karin been un ah run aan ka suuroobi karin dadka nabinimada sheegtay nabiga alayh الsalaatu wasalaam ayaa khatim اlambiya ahaa kuwa marka nabinimada sheegtay warkooda idin laa yaxtamilu sidqa run kama suurowdo waa wada been wixii marka yaxtamilu sidqa walkadib baa layidhi waa xagga waa markii asal ahaan khabarka laga hadlayo wey waalkhabaru yanqasimu ilaa qismayn laba u qaybsamaa axaadin iyo wa mutawaatirin buu uqaybsamaa falmutawaatiru mutawaatir ma baa la yihahdaa xadiidka ama ma shayga yuujibu lcilma cilmi waajibiya cilmu daruuri baa la wadaa yani qofkan wuxuu ku khasban yahay inuu rumeeyo oo uu qaato daliil iyo nadar iyo waxna ooma baahna inkaar iyo diiditaanna naftiisaaban di ogaleenba naftiisaaba kasoo rimaanba ya ina hadda ay jiraan aimatu larbaca min alfuqahaa inay jiraan mutawatir sooma cilmigaa isagaa ah, afar aima abu xaniifa wa maalik washaafici wa axmed inay jiraan naftaada maku kari hadda inaad inkarto naftaada ma ku kari kartaa kama kari karti daruuri wey macnaha waxa wey waad ku khasbanta ah, cilmiga waa cilmi ku khasbanta dhex taagan tahay maka inay jirto ninkaan tagiima arkin cilmiga waa cilmi daruuri muran kama qabi karo kamana murmi karo warami makada la sheegi jirin ah ma dhihi karo marka mutawaatirka wuxuu faa'iideeyaa yujiibu cilma cilmi waajibiya cilmi daruuri bu waajibiya u qof ku khasban yahay wa huwa an yarwiya mutawaatir waxaa la dhahaa an yarwiya jamaacatun inay wariyaan laa yaqacu una dhacaynin atawaau una ka dhacaynin atawaau inay iswaafaqaan cala lkadibi been can milihim in ay ka wariyaan yarwi jamaacatu can milihim jamaaca waxay ka warinaysaa ayna ka suuroobi karin laa yaqacu ay laa yaxtamil suuragalaynan ahayn atawaadu inay ku heshiiyaan calal kelima been can milihim iyagoo kale waa inay ka wariyaan wahakadaa sidaana uu ku socdo dabaqo kastaba dabaqadii saxaabada taabiciinta taabicu taabiciinta wahakadada waa sidaa ilaa an yantahiya ilaa uu ku dhammaado khabarkii ila lmukhbiri canhu kii laga warramay sidii loo waday bukhaari u waday bukhaari maalan dabaqadiisi dabaqadii sheekhihiisi taabiciinti taabicu taabiciinti taabiciinti saxaabadii buu gaaray saxaabadii maxay ka wariye ka wariyeen nabiga sala allahu aleyh wasalam ilaa laga gaaray man kadaba calaya mutacamidan ku dhamaaday xadiikiis wuxuu socdaba falyatabi mucaada min annaar soo khabarkaasi mukhbiru canhu kii laga soo wariyey ku dhamaaday ilaa laga gaarayo waa in jamaaca can jamaaca can jamaaca ay tahay hadday jamaaca kun qof ay wariyaan dabaqa min adabaqaat dabaqaatka kamida ah taabiciinta oo kale taabicu taabiciintana hal nin u wariyo hariib baa la dhihi ijmac iska dhaaf mutawaatir hariib baa la dhihi tirada yar baa la qaadan musalaxan kusoo marray sooma ayib whakada ilaa yantahiya ila lmuqbir canhu fayakunu uu ahaado haddana qeyd kale kusii qeydaya quyuud buu sheegaya shuruud wey fayakunu fi اlasli asalka khabarka lagu soo wariyana waa inuu ahaa can mushaahadatin arag aw samaacin maqal laa can ijtihaadin samaya ijtihaad iyo maaratay waxay umalaynaya nadar ma aha wax yaqiina waa inu kusoo fulay ra'aynaa waxaan aragnay samicnaa waxaan maqalay waa in lagu soo wareeyey lagu soo arooriyey khabarka marka hore lagu soo guuriyey samictu rasuula lah sal slam inu ku dhamaado kuwa kale samica iyo maarata shay maxsuus wa asnaduuhu ilaa shayin maxsuus soo buu dhihi jire xafid ibn xajar raximah llah fi nuqbatihi kitabka qiimaha badnaa nacam ayb marka ijmackaas waxaa la dhahaa mutawaatir baa la dhahaa jamaaca waa inay tahay laa yaqacu tawaatucu cala lkadib been aan isku waafaqi karin waa dad culamaa nazihaa cuduul ah laisku waafaqsan yahay khiyaarah ama ummadii oo idil iswaafaqda ayib lakiin haddii koox intay isqabsato ay lagu yaqaana been ay wax ku heshiya lagama aqbalay can milihim iyagoo kale wanaagsano cudula whakada ilaa yantahi ila muqbir canhu fayakunu fi lasl can mushaahada aw samacan waa inuu yahay waxaan arkay iyo waxaan maqlay alaxaadu mutawaatir kasoo baxda warkiisu iska gaaban yahay asaga mustalax baa lagaga soo warramay oo asagaa sii qaybsama mid lafdi ah iyo mid macnawi usii qaybsamaaye alaxaad u imow واaxaadu axaad huwa اladii waa xadiidka yuujib اcamla camal waajibinaya huwa isaga axaad yuujib wuxuu waajibya alcamal ka hore mxu yuujib اcilma bu ahaa soo ma kan camal bu waajibin cilmi ma waajibinaayo daruuri ah wuxuu ubaahan yahay baxhi iyo nadar kadibna waxaad ku gaari baxigaada iyo nadarkaada halabat dani baad ku gaari halabat danibana waa lagu camal fali karaa laakiin yaqiin iyo nafsulmr iyo sidaasaa ku dhaaran karaa ma dhihi karti qad yakunu اxadiiثu صaxiixu ضaciif cind allahi wاlcaksu صaxiix daciifkii baa saxiix noqon kara marka cilmi ma gaaree dhani waa la qaataayo halabatu dhani axaada iyo bakraatiga iyo intaba qalabaa lagu wadaa halabatu dhani laakiin muxuu waajibiya alcamal inaad ku camal fashto waa ku khasbanta ah, yuujib alcamal ma dhihi karta waa axaad oo ku camal fali maayo ma dhihis adilada axaadiis nabiga axaaday u badanta in lagu camal falana waa laga maarmaan waa waajib saxaabada nabiga alayh salaatu wasalaam oo tukanaya nin saxaabiga ah daba istaagay wuxuu yihi nabiga alayh salam alaa ina rasuula qad uwi alaa ina alqiblata qad xuwilat ilaa ila alkacba war qibladii waxaa loo duwayay xaggaada kacbada eegaada ayuu salaad ku jira hal nin baa hadlaayo soo maarti markaasay soo kala wareeganaysa salaada gudaheedii aan ka baxnay aan hubsanay mana dhihin hal nin ah khabarkiis wey khabar axaad in lagu camalfalaad garanaysa yuujib alcamala walaa yuujib alcilma wayanqasimu wuxuu qaybsamaa khabaru axaad ilaa mursalin wa musnadin soo maartid imaam axaramayn waa mutaqadimiintii buu kamid yahay dariiqa muxadisiinta ay u qaqaybiyeen ma asaga iskuma daalin mursal iyo musnad buu laba ka dhigay qismaan laba qaybood buu qeybiyey mursal inuu yahay iyo inuu musnad yahay mursal wuxuu ku wadaa meesha ay dhihi jira culimmadu inqidaaca waxbaa ka maqan sanadka marka waxaa soo gelaaya mursalkii la yaqaanay saxaabigii uu maqnaa waxaa soo gelaaya munqaticii dhaxda sanadka wax ka maqnaa waxaa soo gelaaya mucdalkii laba qof iyo ka badan oo isu xigta ay maqnaayeen waxaa soo gelaaya mucalaqii awelka ka maqnaa intaba waxaa soo gelaya hadalkan hadda mursal uu leeyahy ynqasimu ilaa mursl wa musnadin mid lasnaadiyo itisaal oo la taxay sanadkiisi falmusnadu midka sanadkiisa la taxay ma ay ladii waa xadiidka itasala isnaaduhu sanadkiisa uu xiriiro yaa musnad la yidhahda sanadkiisibaa min awali ila akhirihi yaa taxana waxba kama maqan irsaal ma gelin inqidac ma gelin icdaal ma gelin mucalaq ma gelin wlmursalu mursalla ma ay ladii waa xadiidka lam yatasil isnaadu sanadkiisa una xiriirin soo ma artid mursal muxuu kugu magacaabay maa lam yatasil isnaadhu ma dhihin ma kaana saxaabiyu saqad mu dhihin ah, ma lam isnaadhu sanadkaa marka waxaa kor buu ka goyi karaa mucalaqi hoos buu ka galaa mursalki dhaxda oo isku xigta mucalaq mid mid kala go-an eh, muxuu ahaa inqidac fain kaana hadduu yahay buu ku yihi marka min maraasiili hayri saxaabati saxaabada nabiga calayh salaam waxaan ahayn hadduu mursalkooda yahay mursalku falaysa bixuja xuja maaha hadda mursalkii qumanaaba usoo laabtay saxaabigii baa meesha ka maqan qof aan saxaabi ahaynba qaala rasuululah yiri falaysa bixuja xujo maaha laakiin hadduu saxaabi u qaala rasuulullahi yidhaahdo xaaditho iyo masale uuna u joogin oo asaga uuna nabiga ka arkin kana maqallana joogin buu weriyey saxaabada unbuu ka weriyey a saxaabadana waa cuduul qofka meesha ka maqan marka shaki lagama qabo mursalu saxaab marka waa la qaadan ibnu cabaas baa isagoo ood og tahay inuu saxaabada inta badan cilmiga ka qaatay ayaa qaala rasuululahi ku haya qaala cumar iyo qaala zayd binu eh, mxuu ahaa thaabit iyo saxaabadii wax ka bartay inta badan ma sheegayo marasil saxaba la yihahda marka hadduu laakiin uu yahay hayru saxaaba hadduu yahay qofka mursalka la yimid falaysa bixuja xujo maaha liannahu taabici baa maqan ah, taabici baa maqan ama duunu taabici baa maqan qof hadduu maqan yahan saxaabi ahaynna waxa weeye cabsi baa laga qabaa inuu yahay qof fiqayin kale ilaa marasila saciid ibnu musayib buu kasoo reebay saciid saciid ibnu musayib ibnu xasin qurashi ninkaas ayuu kasoo reebay wuxuu leeyahay maraasiishiisa maya isaga waa fiican yihin halqaban wuxuu leeyahy fa inahaa maraasilu saciid futishad waa la baaray fa wujida waxaa la helay masaaniida xaala kownaha masaaniida ay tahay kuwa la isnaadiyey oo taxan can inabiyi sala allahu aleyh wasalamna laga wada wariyey oo wuxuu leeyay markii la baaray saciid bn musayib qaala rasul hadii ku yihahdo abu hurera ka warinaya abu hureyre ayuu ka warin gudigood waxaa weeye can abi hureyra can rasuuli llahi sala allah alay wasalam marka asagu mursalka oo wuxuu qof kale oo taabici iyo kama warinin saxaabi uu ka wariyey kol haddaan ogaano inuu saxaabi ka wariyeyna cabsidii waa naga hadhay siyaqu adaa ilxadiid xadiidka wuxuu leeyahay siyaqulada wax la yidhaahdo waxayna ka farcamayaan siyaquladuhu duruqu taxamul musalaxaan kusoo ogaanay dariiqa aada cilmiga ku soo qaaday yaa waxaa ka dhalanaya si aad adigana ku werin lahayd sheekhaadi miyaad dhegaysatay oo kugu dul akrinayay ma ku dul akriyey ma ijaazuu ku siiyey ya hadhow sibaad kaga warin adah qaabkaad ku werinayso siyaq adaa xadii qaabka xadiidka lagu guto ila qofku waa marna waa taxsiil marna waa waxa weeyaan adaa ah, marna waxbuu xasilinaya o dhegaysan ama baranaya dariiqu ku bartaba marna waxbuu gudbinaya markaad gudbinaysa marka waxaa kamida ah, waxa u gudbiyo cancana kamida ah. wuxuu kale wal cancanatu cancanada waa ta uga hoosays tadkhulu cala alasaniidi asaniidda way gashaa itisaal bayna faa'iidaysaa buu kuleeyahy cancanaha ka boodi haddaa arato can fulan haddaa arato sanadkii kamidta waxyaala lagu wariyana waa kamid wcancanatu cancanadu tadkulu waxay gashaa adaan cala asaniidi asaniiday gashaayo siyaq ladaa bay kamid tahay buu ka wadaa waa la qaadan waa goorma lakin marka la qaadan waa inuu qofka canta wax ku warinayo unan ahayn mudalis hadduuna qofka wax ku warinayo una mudalis ahayn sheekha uu uu ka warinayana ay kulmeen waxba dhimala canta uu ku wariyo laakiin hadduu mudalis yahay waa in la helo simaac iyo hadafi iyo waa in la helo meel laga helo inuu la kulma in la helo nacam waa ti de masaladii eh, mashhuurkeed garanayseen weye bukhaari iyo jumhuur muxadithiin iyo eh, imaamu muslim raximah اllah wa huwa marka wuxuu leeyahay wa qara'a shaykhu sheekhi waa akrinaya ardaygini waa dhegeysanayaa seebu hadhow yeeli yajuuzu waxaa u banaan liraawi raawigu markuu sheekh noqdo an yaquula inuu yihahdo xadathanii inuu yihahdo a ah wuxuu ii waramay sheekaygii aw akhbaranii inuu yihahdo labadaas siiqa waa ku warin karaa xadatha iyo akhbara hadduu maqlayana samictun waa dhihi karaa wa idaa qara'a hadduu akrinayo huwa ardaygu cala sheekhi sheekhi buu ku dul akrinaayey yaquulu wuxuu leeyahay hadhow inkuu ka warinayo akhbaranii buu leh alqira'a cala sheekh qira'atan haddaad ku dartana dhib ma laha walaa yaquulu ma dhahaayo xadathanii dhihi maayo lean adaad akrinaayo asaga waxba ma akrinin asagu ku tacliiqinaya madaxuu ku gundinaya wain ajaazahu shaykhu shaykhii hadduu ijaazeeyo ogolaado in laga wariyo masmuucaadkiisi iyo wixii uu maqlay wari haystay laga wariyo hadduu ogolaado min gayri qira'atin asagoon waxbaba akrinin fayaqulu wuxuu ardigu leeyahay ajaazanii wii ijaazeeye buu ku warin hadhow aw mase ahbaranii intuu yidhaahdo tayuqaydi ahbaranii wuu ii waramay ijaazatan buu igu waramay ijaaza ku qaydi alfaadaasi waa alfaad mustalaxa xadiidka ku saabsan wey xadiidkii de waxaa rabnaa inuu sugnaado markuu sugnaado kadib oo duruqdiisii iyo sanadkiisi uu hagaago xasilo markaasaan dalaaladiisa aadaynaa muxuuna tusayaa oon usuulfiqi la aadeynaa muxuuna tusayaa macaam buuna tusi makhaas buuna tusi wixi aan soo sheegaynay markaasaa deena xukunkii sharcigaa lagaa soo bixi oo wax lagu dabaqi ayib alqiyaasu halkaa ha joogo kitabka insha allah baris waxdii insha allah waan dhamayn doonaa wallahu aclam billahi towfiq sala allahu wasalam ala nabiyina maxamed